الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رسالة من كسوك ذكر العبودية وحين مرين الشيخ رحمه الله تعالى إساء كور رميا إن مخلوقات كإلهي أبو ري كوا مضانع قيمها بضن إلهي كسفيي sifadaa tilmaantaa cibaadada ah marka aayaadu soo deliishaday ayaynu ku dhex jiray waxaynu maraynay wa qaala fii wasfi اlmalaa'ika wa qaala wuxuu yihi sheekhu fii wasfi اlmalaa'ika ilaahay wuxuu leeyahy fii wasfi اlmalaa'ika malaa'igta isagoo sifaynaya bidalika ay bilcubudiyati isagoo ku sifaynaya baa wuxuu yidhi alle oo sheekh haddee soo guurinaya hadallada uu ilaahay subxaanaه wa tacaala malaa'igta ku sifeeyey wuxuu yidhi waqaaluu اtakada الraxmaanu walada subxaanah bal cibaadu mukramuun wa qaaluu waxay yidhaahdeen itakada الraxmaanu allah raxmaankii wuxuu yeeshay waladan ilmo ayuu yeeshay oo ubad ayuu yeeshay bay yidhahdeen subxaanah nasahnaantiisa allow ka nasahan yahay bal iska dhaafe hum cibaadu mukramuun hum cibaadun ay hum iyagu cibaadun addoommo weeye addoommahaasoo mukramuuna la maamuusay addoommahaasoo laa yasbiquunahu bilqawli aanan la kala hormarin wax odhaaha wahum iyaguna biamrihi amarkiisa yacmaluuna samaynaya yaclamu wuu ogyahay maa bayna aydiihim hortooda waxa ku sugan buu ogyahay alle iyo wamaa khalfahum xaggooda dambe waxa ku sugan walaa yashfacuuna shafeeci maayaan ilaa liman axad mooyaane irtadaa u ka dhaaliyay alle oo wahum iyaguna markaa min khashyatihi cabsida alle ayay mushfiquuna la baqanayaan aayaddan marka raddin waxay ku tahay kuwii gaalada ahay mushrikiinta ahaa oo malaa'igta maxay ku sheegeen banaat ullahi bay gabdhi ilaahay ya sajda ama tafsiir maaha in waa kitaab kitaab aayada ka keenaya marka waxa weeyaan eh, waxay ku sheegeen malaa'igtu inay gabdhihii ilaahay tahay kuwaasaa ilaahay radinaya oo itakada araxmaanu waladan inaanay markaa ahayn eh, ilaahay waa ka hufan yahay arrintaas inuu awlaad samayso haddii kuwaa la radiyey kuwii kale iyana waa soo gelayaan dimnan oo yahuudi iyana maxay yidhaahdeen yahuud maxay tidhi wa qaalat yahuud cusayr bn اllah cusayr baa ina ilaah bay yidhahdeen oo nasaaradu maxay yidhahdeen wa qaalat nasaara masiixu bn اllah masiix waa ina ilaah bay yidhahdeen markaa dhammaantood cid kasta oo ilaahay subxaanaه wa tacaala awlaad u nisbaysay aayaddu markaa radin bay ku tahay oo ilahay waa ka nasahay malaa'igta markaa wuxuu ku sifeeyey cibaadu mukramuun waa addoommo la sharfay oo weliba amarka ilaahay subxaana wa tacaala fulinaya oo aan ka leexanaynin laa yasbiquunahu bilqowl wahum biamrihi yacmaluun markaa tilmaantaasu ka bixiya oo sifadii cibaadada inay addoommo ilaah yihiin oo amarkiisa fulinaya laa yacsuuna allah maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun marka ilaahay subxaana wa tacaala inaanay caasinaynin ee amarkiisa ay qaadanayaan oo waxyaabaa u alla subxaanaه wa taعaalى uu ku sifeeyey malaa'igta aayadatan wa qaala taعaalى alla wuxuu yidhi waqaaluu اtakada الraxmaanu walada wa qaaluu waxay yidhahay nimankii mushrikiinta ee gaalada ahaa itakada الraxmaanu allah raxmaanka wuxuu yeeshay waladan awlaad buu yeeshay laqad jiئtum la wallahi baan ku dhaartay jiئtum waxaad la timaadeen shay-an shay baad la timaadeen shaygaasoo iddan yani shay xun shay fadiica shay weyn oo xumaantiisu ay weyn tahay baad la timaadeen shaygaasoo takaadu samaawaatu samaawaadku ay sigayaan yatafatarna inay dildilaacaan minhu ay min hada alqowl hadalkaa daraaddi ay la dildilaacaan watanshaqu اlardu dhulku uu jeexjeexmo watakhiru اljibaalu buuruhu ay soo dumaan haddan ay hadman sida ibn cabaas ku macneeyey dumintaan ay dumaan an dacow liajli an dacow ku dhawaaqeen daraaddeed baa waxaasoo dhan bay u dhowaanayeen bilqur'aan liraxmaan alraxmaan ugu yeedheen waladan ilmaa ugu yeedheen wamaa yenbagii liraxmaan allah raxmaankaa uma habboona an yatakida inuu yeesho waladan yani awlaad iyo carruur inuu yeesho waxuu habboon maaha in kullu man fi samaawaati waalardi ay maa kullu man mid kulligii maaha fi samaawaati ku sugan samooyinka iyo walardi oolyaal ku sugan ilaa aati raxmaan wuu imanaya allaha raxmaankaa au imanaya cabdan isagoo addoonah laqad axsaahum lawallaahi baan ku dhaartay qad axsaahum alla wuu koobay wa waa tiriyey caddan wa kulluhum dhammaantood aatihi way imanayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama fardan yani xaalay yihiin maarata kelikeli yihiin oo aayadduna marka waxay tilmaantay aayaadkanina waa un radil mawduuca ku socotaa oo addoommihii ilaahay makhluuqi ilaahay oo dhan inay ilaahay subxaana wa tacaala addoommo u yihiin u hoggaansan yihiin oo hadalka xun ay ku hadleen samaawaadka waxay sigayaan iyo dhoolba inay didilaacaan oo buuruu soo dumaan markay allaha raxmaanka awlaad u nisbeeyeen eh, marka waxa weeyaan samaawaadka waxaa ku sugan oo dhan oo malaa'ig iyo makhluuqaadka malaa'igtu ay kow ka tahay iyo dhulka waxaa ku suganoo insaanka iyo jin iyo wax walba makhluuq oo dhammi waxa weeye waxay imanayaan iyagoo addoommo ah hoggaansan maxaa loo jeeda ilaahay addoommo u ah bay iman doonaan bari qiyaamaha soo ma ilaahayna waa koobay oo waxay samaynayeen dadku makhluuqaadku waxay sameeyeen waxay ku hadleen waxay faleen iyo aanay maqnin oo la tiro koobay waxba ilahay ka maqnayn walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara baa la keeni doonaa marka waxay dee tilmaamaysaa aayaadkani ay tilmaamayaan radina way tahay waxaa kaloo lagu tusinayaa dee alla subxaana wa tacaala uunkaoo dhammi inay u hoggaansan yihiin alla subxaana wa tacaala oo dhammaanba cabiidun lilah inay yihiin ama tawcan aw karha aanay ka baxaynin alla subxaana wa tacaala awooddiisa aanay ka hoos baxaynin khalqigoo dhammi maalinta khiyaame isagoo aan ubad lahayn isagoo aan dhar lahayn isagoo aan waxba haysan ayuu markaan ciidan haysan iyo waxba haysan buu iman doonaa qiyaamada wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi can ilmasiix calayhi salaam isagoo eh, masiix ka hadlaya nabiy llahi ciise alladii masiixii idduciyat fiihi loo sheegtay alilaahiyatu ilaahnimo loo sheegay oo la yidhi waa waa ilaah iyo walbunuwatu eh, ubad loo sheego maaragtay inuu wiil wiilnimo iyo eh, ubadnimo loo sheegay ilaahay muxuu ka yidhi qaalat nasaara almasiixu xubn اllahi bay yidhahdeen waxaa ilahay yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliu alaaثa waxaasoo dhan dee ay sheegteen nimankii gaalada ahaa wuxuu ilaahay muxuu ka yidhi eh, nebigaas in huwa ilaa cabdu ancamna calayhi wajacalnaahu maala libani israaiil in huwa ay maa huwa ma aha addoonkaasi waa nabiy llahi ciise ilaa cabdun addoon mooye wax kale maaha addoonkaasoo ancamnaa caley aanu nicmaynay maxaa lagu nicmeeyey ya nebinimada waa addoon loo nicmey nebinimadu waa nicmo oo risaala loo soo dhiibay nebinimaa loogu nicmeeyey wajacalnaahu waxaanu ka yeelay Eh, maalan baanu ka yeelay tusaale libani israa'iil reer bani israa'iila tusaale looga dhigay oo waxa weeyaan aaya wa inahu la cilmun lisaacati marka wuxuu ahaa dee calaamad buu ahaa nabiy eh, ciisa calayhi salaam oo akhir zamaankana waa soo degayaa adduunka marku dhashayna aabbala'aan buu dhashay oo iyada qudheeda waxay tahay aaya iyo maal lagu tusaale qaadanayo marka taasi waxay raddi ku tahay kuwii iyaguna xadgudbayey ee dee ilaahiye iyo bunwo u sheegtay mee waa addoon baa ilahay ku sifeeyey marka maqaamka addoonnimadu waa ammaan ilaahay ku ammaanaya subxaanahu wa tacaala rususha uu soo diray walihada sia laajligeeba qaala nabiyu sala allahu alay waslam rasuulku wuxuu yidhi fi lxadiidi saxiix xadiidkii saxiixa wuxuu ku yidhi laa tudruunii kamaa adrat inasaara ciisa bna maryam laa tudruunii yani hay ammaanina hay buunbuuninina ammaan xaggeeda haygu buunbuuninina kamaa adrat الnasaara sida nasaaradu ay maxaan ku dhaha u buunbuuniyeen ciisa bna maryam ciise ina maryama aha oo ammaanta waxaa la iطlaaqu almubaalagatu fi lmadxi ammaanto lagu xeel dheeraato waa la yidhahdaa markaasay nabiy llaahi ciise ugu xadgudbeen anigana haygu xadgudbina fainamaa ana cabdun addoon baana buu rasuulku yidhi addoon faquluu waxaad tidhahdaan cabdullaahi wa rasuuluh addoonkii ilahay iyo rasuulkiisa waxaa muuqanaysa markaa rasuulku ammaama dee uma baahna ammaana ma rabo in la ammaano oo wuxuu ka digayaa qolyihii hore ee yidhi waxaan ammaanayna ambiyadii say u talax tageen markaasuu le waxaanahay addoonkii ilahay baana cabdullaahi wa rasuuluh ilahay baana ammaanay o yhi wainaka lacalىa khuluqin caiim baa la gudi cid kale markaa ina ammaanto ma baana sidii kuwii farxataga ninkii la ohan jiray busiri oo hadalkii uu markuu ka hadlayay nimanka lahaa rasuulka hala ammaano wuxuu ihi da ma nasaara fii nabiyihim waxkum maa shiئta madaxan waxtakimi hurdaa marka nimankii nasaarada ahaa waxay nabigooda ku yidhahdeen ilaahnimo ah iyo ina ilaahay intaa intaa intaa mooyaane wixii kale afkaa ku sidaa buu leeyahy waxaan intaa ahayn nebi ha odhan waa ilaahan ha odhanin waa ilaahan ha odhanin laakiin wixii kale ka buuxsan karto kala hadhin waxaas masax baa waa inxiraaf oo dambe de uu sii muujinaya waa kale faina min juudika dunya wadarataha wa min culuumika cilm allawxi waalqalami mubaalagaan loo bahnay yani deeqdaada waxaa ka mid ah adduun iyo dangalaheedii oo ta kasoo horjeedo aakhira ah intaba alla iskala deeqdaadi wey marka ilahi muxuu raba ilahi baa dee adunka iyo akhiraba haysta ya wa min culuumika cilm allawxi waalqalam waxyaabaa qaybiyaadka lawx iyo qalabka waa ku ay qore ilaah baa yaqaan waa qaybiyaadka ilahay cilmigiisa oo maaragtay dee waa waa nooc quluwiga ku jira oo hadiyo goor waxyaabahan mawlidadan ay akriyayaan iyo waxbaa saa udhex jiifa iyo le nebi baanu ammaanaynaa waa nuurkii ilahay bay kuleeyin waaba nuurkii nuur baa laga abuuray nuur waa nuur wax la abuurayna waxa u horreeyay bay dhahdeen ee nuurka nabiy llahi maxamed khuraafaadka ka midta ah. somaaragta ay ka hadlayaan markay leeyiin nebigaanu ammaanayna aad baa loogu talax ilahay xitaa leeyi leelatu israa walmicraaj jibriilna khaadimkiisii baa u shaqaynayay nebiga khaadimkiisu ahaa marka dee waxaaso dhan wax saxmaan laa tudruunii kama adrat الnasaara ciisa bna maryam fainamaa ana cabdun faquluu cabd اllahi warasuul waqad nacatahu allahu alla wuu ku sifeeyey nebiga bilcubudiyati cibaado addoonnimo ayuu ku sifeeyey inuu yahay addoon ilaah fii akmali axwaalih xaalada ugu kaamilsan yahay ee ugu qiimaha badan maqaamaadka ugu fiican yahay ee meesha u qiimaha badnay la joojiyey markaa waxa lagu ammaanay ee uu ku ammaanaya waa addoonnimada inuu addoon ilaah yahay fa qaala wuxuu uhi fi lisraa waa fii maqaami lisraa booskii israa'ga marka joogay ilaahay wuxuu yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi layla waxaa makawfan allihii asraa yani dheelmisiye guuraysiiyey bicabdihi addoonkiisa layla marka addoon baa lagu sheegay addoon meeshaa waa maqaam sharafeed adduunka o dhan baa waxaa la mariyey samaawaad oo dhan baa la mariyey inta maka laga kaxey baytlmaqdis samaawaadka loo dalacay waa waa goob sharafeed bay ahayd oo lagu maamuso makhluuq ay gaadhin ilaahay markaa wuxuu yidhi bicabdihi buu ku yidhi waa wa waa lagu ammaanay addoonnimada eh, markaa wasfiga waxaa lagu siiyey xaaladda meesha noocaas wa fi liixaa wa fii maqaami aliixaa'i alwaxyi waxyiga booskiisa markii la sifaynayeyna faawxaa ilaa cabdihi maa awxaa faawxaa wuu waxyooday ilaa cabdihi addoonkiisa oo muxamed ah maa awxaa wuxuu waxyooday ya marka ammaantu licabdihi baa la yidhi wax kaloo lagu sheego ammaan hadday jir lahayd waa iman lahayd laakiin addoonnimaa ilahay ku sifeeyey addoonnimadaasaana markaa qiimo uu yahay oo sharaf uu ku leeyahay waana meesha ugu sarraysay lagu ammaanay ahayd wa fii wa qaala fi اdacwati fii maqaami اdacwa maqaamkii baryada iyo qur-aan akhriska iyo cibaada uu ku dhex jiray oo salaaddii uu tukanayo oo qur-aanka uu akhriyayo markaana addoonnimaa lagu ammaanay markuu hawshaa ku jirna addoonnimaa lagu ammaanado wain kuntum fii raybin mima nazalna calى cabdina faatuu bisuurati min milih wain kuntum haddaad tihiin وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا لما قام مركو أنه رسول لما قام مركو استاغي أنه شان يعرف وحوية لما قام عبد الله أدونك إلهي مركو استاغي يدعوه حاله يهي مد عبادي سنة يدعي سنة يتكنية كادوا حي السجيرون دوادين يكونون إني هذان عليه على النبي لبدا kuwa iskor saarsaaran xihiir isku ceedhiya meesha makusaada tukanayey oy markaa nimankii jinka meesha yimaadeen oo qur-aanka akriyayey oo ducada ku jiray oo maxaan ku salaada gudaheeda ku cibaadaysanayey markaas waa maqaam aada u sarreeya oo ilaahay hortaagan yahay oo qur-aanka akhriyayo dhegaysi qur-anka wata intay soo dhoween soo dudubteen ba waxay ku sigteen inay isciidhigaas korkor fuulaan say rabaan u eegaan baluucu samaynayo lamaa qaama cabudllahi baa la yidhi addoonkii ilaahay halkaana waa maqaam sharafeed goobtaana saasaa lagu ammaanay wa fi taxaddi wa qaala fi taxaddi fii maqaami taxaddi carigsiga iyo balcar wax la kale waxaas oo maqaamu tacjiiz tacjiiz linsi waljin la ajri gelinayo booskeedii oo laleeyahay balcar wax keenada wax isku haysaan rag haddaa وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وإن كنتم أداتين في ريب والشيخ صغا أداتين مما كي حقز شيخ قصغا نزلنا أن سودجنا على عبدنا أضونك يجي محمد أن سودجنا صلوات الله والسلام عليه فأتوا لإمادة بصورة صورة لإمادة صورة صو من مثله أي من مثل القرآن qur-aanko kalea suurad qur-aankoo kalea balla kaalada taarki waa muxuu noqonaya ya ya tahdiid maaha tajiiz amru tajiiz baa la yihahda waa waa cajziga limay keeni kaan keena bal hadda waxay sanaf leedihiin bal arkeena waa tajiiz ya marka waxa weeyaan maqaamaadkaasoo in odhan karno wa aclaa almaqaamaat wa ashraf alawaal baa nebigii lagu sifeeyey cibaada lagu sifeeyey marka waay dimna meeshan jawaab ay ka tahay maay eh, su-aalii la weydiinayo ka tahay adaa la socda su la weydiinayey oo maqaamka cibaadaadka yani waxa weeyaan cibaadadu meesha u sarraysaa mise waxbaa kasii sarreeya jawaabteeda waa talka lagaa siiyey waayo wuxuu ihi fadiin kulluhu daakilu fi lcibaada faddiinu diintu kulluhu dhammaantii diinku daakhilun wuxuu gelayaa fi lcibaadati cibaadada ayuu gelayaa oo halkan buu kugu qeexayaa waa kii kulaa hal majmuucu diini kulluhu daakilun fi lcibaadati am laa su-aalay ka mid ah yaani majmuucu diinta oo dhan dhammaanteedba duuduubkeedu ma soo gelayaa cibaadada mise waa mada marka waa kan jawaabti naskan xadiidkaiyo waxan baa ku caddaynaya marka diinta dhammaanteed waa daakilun fi lcibaada marka mafhuumka cibaadada waa mafhuum shaamil ah diintoo dhan baa cibaadadii ah waqad habata fi saxiixi eh, marka waa lisaanka sharcigaaba caynkaas laakiin isilaaxu lfuqahaa iyo markay de abwaabta tartiibaadkooda ay samaysanayaan waa mawduuc kale kaas weligaa yaan iska awraaqdu yaan iska ka qaldaminta marka la joogo fiqiga iyo baab cibaadaat iyo baab mucaamalaat iyo baabka ay sheeg sheegayaan waa iska maaragtay taqriib loo soo dhaweynay ardaygu marba baabku gelayo diinto dhan baa cibaada la soco fadiinu kulluhu daakilu fi lcibaada soo gelaya waqad habata fi صaxiix waxaa sugan xadiidka صaxiixa ana jibriil alayhi saxiix waa ku sugan waa saxu muslim ana jibriil alayhi الsalaam jibriil lama jaءa ilى الnabiyi salى الlahu alيه wasalam markii uu nebiga u yimi fii suurati acraabiyin nin reermiya muuqaalkiisa ugu yimi masala u weydiiyey can lislaam islaamka u weydiiyey qaala wuxuu yidhi alislaamu an tashhada an laa ilaaha ila allah islaamku waxa way inaad qirto mid xaq lagu caabudaa ma jirto aan alla ahayn wa anna muxamadan rasuul llahi rasuulka ilaahay inuu yahay qirto oo tuqiima asalaa salaadaada ogto weeye islaamnimadu wa zakaata zakada inaad bixiso weeye islaamnimadu wa tasuma ramadaan ramadaan aad soonto wa taxuja aada xajido beytka ilahay in istadacta haddaad karto ilayhi sabiilan yani agga xajka jid ahaan aad u karto qaala wuxuu uhi fama liimaanu iimaanku muxuu yahay qaala an tu'mina billaahi allah inaad rumayso weeyaan iimaanku wa malaa'ikati malaa'igtiisa aad rumayso wa kutubihi kutubtiisa aad rumayso waalbacfi isa soo bixinta bacda almowti geerida kadib la soo saaro aad rumayso watumina aad rumayso biqadari qadarka aad rumayso khayrihi iyo wa sharihi qadarka kiisa khayrkaa iyo kiisa sharkaaba oo shar oo dhanna de ilahay baa qadaro xaggiisa ka yimaadaan khayr oo dhanna ilahay baa qadaray subxana wa tacaala marka arrimahaas oo dhan aad rumayso weeyaan iimaanku qaala wuxuu yidhi markaa jibriil fama alixsaanu ixsaanku muxuu yahay qaala an tacbud allah ila inaad caabudo weeyaan kaannaka taraahu si adigoo arkayoo kale fain lam takun haddaadan ayn taraahu mid arkayana fa inahu alla yaraaka isagaa ku arkaya uma qaala fii aakhir xadii xadiidka aakhirkiisa markuu soo gaaray wuxuu yidhi ole ma saacaddu maxay tahay calaamaadkeedu maxay yihiin waa soo daadeeye meeshuu u damaysay wuxuu yidhi haadaa jibriilu kaas waa jibriil jaakum uu yucallimukum xaaluu idin barayo diinakum diintiina uu idin barayo fajacala haadaa kaa wuxuu ka dhigay oo islaamnimadii iyo iimaankii iyo ixsaankii iyo calaamaat saaca iyo waxaasoo dhan uu ka dhigay kullahu dhammaantiin min adiin ka dhigay yuallimakum yucallimukum diinakum marka waxa weeye diintu iyo cibaadadu waa isku mid marka alcibaadatu wadiin wadiin huwa alcibaada saasaa markaa macnuu socdaa oo dee salaadii waa min alcibaada soonkii waa min daakil fi lcibaada alxaju daakhilu fi lcibaada soma rumaynta la rumaynayo waxyaabahaasoo dhan waad ictiqaadsantahay min alcibaada ila waxna waa bain waxna waa daahir markaad rumaynayso billaahi wa rasuulihi wa malaaikatihi wa kutubihi qalbigaad ka rumayso ictiqaadna ay tahay waxaa weeye waa acmaashii baatinka ahayd waa ictiqaadaadkii camalkii daakilka ahaa waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa min alcibaada ixsaankii waa min alcibaada marka waxa weeyaan dee waa cibaadadiina inta o dhan diin baa lagu sheegay waxaasoo dhan cibaadadina saa kusoo shegay hadda wataynu soo marray yani ma kusoo tafsiirinayn marka isu tagtay ma ujeeda isu tagtay wاddiinu yatadamanu macna alkhuduuci wاdulli yuqaalu dintu fadaana ay adlaltu fadalla marka diintu yatadamanu wuxuu shamlaysanayaa diinku macna alkhuduuci wاdulli yani isku dhig iyo hogasho loo hoganaya maarata allah khaaliqa ayuu shabninayaa oo khuduuc dee waa waa waxaas marku qofku khuduuc khaadic khadaca yakdacu khadcan wa khuduucan waa markuu dee ateeco uu hoggaansan yahay isu dullaynayo waxaa la yaha diintuhu fadaana ay adlaltuhu yani waan isu duleeye fada duleeyey fadalla wuu dulloobay macnaha waa un yani maarata hoggaansankii iyo iyo daacadii wixii aad noqoto inaad qof dee hoggaansamay isu dhiibay aad noqoto wa waxaa la yihahdaa yadiinu llaha wayadiinu lilahi an yacbud اllaha wayuiicu yadiinu llaha alla ayuu caabudayaa weye wayadiinu lilaahi allo ayuu hoggaansan yahay wayakdacu lahu isla macne uu khuducsan yahay fadiin llahi diinta ilahay cibaadatu cibaadadiisi weye waaacatuhuna waaacatu weye fadiin llahi cibaadatuhu waa cibaadadiisa waaacatuhu alla subxaana wa tacala hogaanska la hogaansamaya wاlkhuduucu lahu marka waxaa lagu iطlaaqaa lafdiga addiin calى ma yatadayanu bihi rajul qofku wuxuu ka diin yeelanayo yani daana alislaama diinan marka la yidhaahdo islaamkiibuu ka diin dhigtay oo ku dhaqmaya oo ku cibaadaysanaya macnaha daana alislaama diinan ay tacabada bihi waa ku cibaadaysanaya moti diin buu ka yeeshay uu ku dhaqmaya uu ku cibaadaysanaya soo saas maa macnuhu marka la yihahdo fulanun dayinun fulanun dayin maxaa looga jeeda ya waa nin dee cibaadaysta de a waa nin cibaadaysta oo caabud oo la yaqaana ninkaasi wnaa hebel waa mutadayin sabadee an kara waxaa loo iska an karta waa nin wadaad oo maanaa diinta ku dhaqmayo cibaadaysanayo ay ka muuqato la imanaya oo luqawiyintu way yidhahdaan mogtay addiinu sabiid oo kale iyo waa ismun lima yatacabad allaha bihi cibaadu addoommaha ilaahay waxay ku caabudaan alle baa diin la yidhahdaa diin xagga daacada iyo inqiyaadka iyo waxaaso dhan waa la odhanaya marka ereygaas uta luqadana waad noqon karta waayo marka wuxuu rabaa inuu kuu xaqiijiyo intaa qorsheed waxa weeyaan inay diinta iyo cibaadadu iswaafaqsan yihin isleeyihiin marka hadda cibaadada asalkeedu markaa muxuu ka yahay muxuu yahay waalcibaadatu aslu macnaaha addullu ayda cibaadada macnaha asalkeedu waxa weeyaan addullu yani waxa weeyaan waa jilicsanaan iyo isduldhig weeyaan cibaadada asalkeedu waxaa le yuqaalu طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام ariiqaas waa ariiq cagtu ay dishay jilisay cagtu ariiq mucabada macnaha waxa wey agaaf toosan oo hallaasiya wey ya mudallad waan markaa de lagu turturay waa waa laami ilama sikaa loo sameeyey iyagu meeshay marayeene waddada haddii in badan la qaado oo xooluhu maraan oo buurba hadu doona ha aadee marka xoolu in badan maraan oo socotadu in badan marato ariiqu mucabad waa ariiq mudallad oo hadhowto si yaroo hawl ba la iska maraya ya maxaa loo jeeda baciirun mucabad marka la yihahdo baciirun mucabad waa tuud ama waa rati gurgurshaaa biyo madaadshi ya waa hayin hayin wey oo si loo rarayey mar beheriye loo saarayey waa ilmi yaraabaa rara intu halka la iska fadhiisiyo baciirun mucabad yani waa hayin oo si fiican maxaan ku dhaha de wax kasoloo qaayo waa saas ama daabatun daluul iyo jabalun daluul iyo waxaana wa isu imanayaan marka eh, addoonkaasi waa marka la yidhaahdo waa mucabadu lilahi waa mudallad waa mid hoggaansan oo dulinimada waxaa loo jeedaa rabbi buu u hoggaansan yahay oo ateecaya oo amarkiisa ka dambaynaya oo hayinuu yahay oo u dabacsan yahay macnaas ku socotaa somalis laakiin intaasoo keliya kaafi ma ogow marka cibaada laga hadlayo weli jinax baa dhiman jinaxa kale waa kan wuxuu yidhi laakina alcibaadata cibaadadii almaamuura biha la isfaray tatadamanu waxay dimnisanaysaa shurinaysaa macna adulli wa macna alxub dulli dullinimo macnaheed iyo jacayl macna laa soo shacdo fahiya iyadu tatadamanu waxay shamlinaysaa koobaysaa gaayata dulli lilahi tacaala yani isdullayn iyo hoggaansan meesha ugu dambaysa bigaayati almaxabati maca maa gaayat maxabat ilah iyadoo jacayl meesha ku dambaysaa ula socdo markaa jeclaan ilaahay la jeclaado oo jacayl meesha ku dambays la gaadho iyo addoon addoonnimo iyo khuduuc iyo isudhig oo loo hogta alle oo loo addoon loo noqdo meesha ku dambays la gaadho labadaasoo islaxda waxa loo cibaada ya labadaas cibaada wa gaayat raxmaani cibaadatu rabbihi maca dulli caabidihi humaa qudbaani wa calayhimaa falaku lcibaadati daa'irun maa daara xataa qaamat اlqطbaani markuu hadda inka lahado nuuriyadii ibnulqayim waa labadaas ya cibaadaة الraxmaani gaayatu xubihi maca dulli caabidihi humaa qطbaani marka labadaas kala hari maaya labadaas inaad ilaahay addoon noqoto oo daacada iyo hoggaansanka maxabbana ay la jirto haddii labadaa jinax ka mid maqan yahi cibada loo odhan maayo la socdo marka labadaasuu muujiyey wuxuu yihi markaa xubbigii u ka yar hadlado aakhiru maraatib اxubi xubiga maraatibtiisa meesha ugu dambaysa marka xubigu maraatib ilaa toban martaba ay ku sheegaan toban martabo ay ku sheegaan marka wuxuu yidhi faina aakhira maraatib اxubi xubiga jacaylka maraatibtiisa meesha u dambaysaa huwa tatayumu tatayum baa la yihahdaa ya tayamahu اxubu rabbigii baa jeeday oo wuxuu noqday markaa heer cibaadu gaadhay macnaa cabadow wey mogti cabadow addoonkaas wuxuu noqday yani meeshii u dambaysu joogo waxaa jacaylkaas waa jacaylkii cibaadadaha buu noqonaya jacaylkii cibaadadaha marka atatayum wa awalu ka u horeeyaana marka laga hadlay maraatibta alcalaaqatu calaaqa weeyaan oo maxay tahay waa litacalluqi اlqalbi biاlmaxbuub qalbigu inuu ku xidhmo bilmaxbuub ciduu jecel yahay qalbigii baa u yeelanaya qalbigaa ku xidhan qalbigaa u leexanaya halka waa la calaaqa la yidhahda waa martabo uma sabaabatu baa ku xigta linsibaabi اlqalbi ilayhi qalbigii baa xaggiisa u shumaya ya si fiican buu ugu socdaa waa martabo uma algharaamu haraamkuna waa nooc ka mid a waa martabo ka mid a maxabada ya waxaa la yihahdaa waxaa aada uga hadlay ibnu qayim kitaabkiisa rawdat muxidiin ayuu tobanka martaba keenaya aad ugu noqon doontaa tafsiirkeeda wahuwa wuxuu yidhi algaraamu wahuwa isaguna alxub اlmulaazimu lilqalbi waa jacaylka laazimaye ku dhegan qalbiga yani jacayl mulaazim ah walidalika waa ka aayaddu ahayd ina cadaabaha kaana haraama cadaabkeedu muxuu yahay haraam yani mid mulaazima ku dhegan an ka fuqay waa marxalo martabo uma alcishqu baa ku xiga wa aakhiruhaa atatayumu yuqaalu waxaa la yidhaahdaa taymu llaahi ay cabdullaahi addoonka ilaahay hadda taym llahi qofaa la bixin kara ogow cabdullahi bay ka dhiganta taym llah cabdullah sma ya taym llah marka waxa weyaan cabdullah falmutayamu almucabadu limaxbuubihi waa kii addoonka u noqday loo addoomiyey inay maxbuubay yani cidduu jeclaa oo yani markaa dee waa meesha u dambaysa oo uu ku dhegan yahay ciddaa uu caabudayo addoon buu yahay waa meesha u dambaysa cuddiga oo waatl ya mutayam mutayam ah walba maqbul itra ala maqbul asaabi marka waa meesha u dambaysa shacaylku meesha u dambaysa waa kii lahaa wuxuu yihi bilaahi sifhu walaa tanqusi walaa tazidi oo jacaylka ninkan uu ku jecel yahay noo sifeeyo waxnaa ku siyaadin waxanaa ka dhimin law maata law kaana rahnan min damain faqultu qif can wuruudi ilmaai lam yabdi markaan idhahdo biy haraad u dhimanaya biyo loo keeno laihahdo maxbuubadaadii baa rabtaa biyaa kan ya iska dhimanaya isagu maamed baa ka haysta ku diidan marka dee jacaylku waa nocno marka halkan waxaa looga jeedaa noocaas awdambey u leeyahy waman khadaca liinsaanin waman khadaca qofka u khuduuca liinsaanin insaan qofka u khuduuca oo u hogaansama maca bugdihi lahu nacayb uu necab yahay miciina lala qabo laa yakunu caabidan lilah laa yakunu caabidan lahu mid caabuday noqon maayo soo ma aragti wa axaba shayan intaas waxay radin ku tahay kuwa waxay odhanayaan maogtahay kuwan takfiirka wax gaalaysiinaya xukunkan ilahay keyrka la isku xukumaya maxkamadaha mar haddii a dadkii ay tegayaan oo ay u xukun tegayaan macnaheedu waxa weeyaan cibaadaha dhacday meesha waa cibaado ilahay keyrkii baa la caabuday shareecadii baa lagu caabuday markaa dadki maxay noqdeen dad gaala ah cibaadadaada meesha ninkan boqorkee wax qasaya meesha iska haysta meeshu doono yeelaya dadku ma qaanuunkan waa lagu khasbaya meegaa rabaa mala afti ka qaaday shacabka inu harbo nin nin cilmaani oo khariban oo laga dhaadhiciyey qaanuunka inuu yahay wax saxa waa laga yaaba ama qof wax garanayn laakiin cid waliba shareeca rabtaa waana waa la khasbaya ama waa laisku wax kaloo meel kao carna ma haysto marka waxaa weya xubina ma jiro ma cid baa xub ku hadlaaday ila xubina waynu jiraan hogaansiga lagu lagu wado ead hogaansan tahay iyo xubin labadoona socdaan marka ciddaa adeecdo adiga jeclayn ad adeecaysa ku wadataa macnaheed lama ihahdo cibaadadii waadfahde soo ma markaas ka jirta wuxuu yihi marka waman khadaca linsaan maca bugdihi lahu laa yakunu caabidan lahu walow axaba shayan shay hadduu jeclaado walam yakdaca lahu aan u lam yakun caabidan lahu ya mid caabuday ma noqonayo kamaa qad yuxibu rajul sida qofku u jeclaado waladahu iyo wa sadiiqahu saaxiibkiisa markaa dee jacaylkii saaxiibkiisa iyo waladkiisa uu jeclaa cibaado maaha walihaada saa liajligeed baa wuxuu leeyahay laa yakfi kuma filla axaduhumaa midkood oo dul iyo alxub midkood kuma filla fii cibaadat اllaahi tacaala ilaahay cibaadadiisa oo markaa dee haddaa dulli keliya lala yimaado kuma filla xubbi keliya haddii lala yimaadona bal waxaa weeye inay kulmaan baa la doonaya inay kulmaan ee waa socdaan bal yajib waxaa waajiba an yakuuna allah alla inuu ahaado axaba ila alcabdi yani axaba mid looga jacayl badan yahay alcabdi addoonka min kulli shay shay walba shay walba inuu ilaahay ka jeclaa si xadiidku sheegay ayaa la doonaya wa an yakuuna allahu alla inuu ahaado acdaa mid ka weyn cindahu agtiisa min kulli shay shay dhammaantii bal laa yastaxiqu lmaxabata maxabaya jacayl mudan maayo iyo alkhuduuca taam yani hoggaansanaan taama ila allahu alla mooyaane maxabada taamka ah iyo khuduuca taamka allahuma iskale wa kullu maa shay kulligii uxiba ligayr اllaahi ilaahay kayrkii wax kastoo loo jeclaado famaxabatuhu faasida jacaylkiisu waa faasid wamaa cudima wixii la weyneeyo bigayri amri اllaahi amarka ilaahay wixii aan ahayne la weyneeyo fatacdiimuhu baail weynayntiisuna waa shay baailah qaala tacala alla wuxu uhi qul in kaana aaba'ukum wa abnaa'ukum qul in kaana hadduu yahay aaba'ukum aabayaashiin iyo wa abnaa'ukum ilashiinu iyo wa ikhwaanukum walaalihiin iyo wa aswaajukum xaasaskiina iyo wa cashiiratkum eh, qaraabadiina iyo tolkiina iyo wa amwaalun xoole iktaraftumuuhaa aad kasbanaysaan iyo wa tijaaratun ganacsi takshawna ka baqaysaan kasaadahaa inay baarido oo fadhiisato iyo wa masaakiinu gurya tardawna ka raalintiin intaa dhammaantood axabba ilaykum haddii loogu jacayl badan yahay agtiina min allahi ale looga jacayl badan yahay iyo wa rasuul rasuulkiisa looga jacayl badan yahay wa jihaadin fii sabiili fatarabasuu nagaada yani maa yaxilu bikum waxayd ku dhici doonaan u fadhiya xataa yatiya amr xataa yaatiya allahu ilaah low kala yimaado biamri arrinkiisa uu kala yimaado markaa dee maxabada maxabadu ilahay la jecla waa cibaado maxabada rasuulkuna waa cibaada laakiin waa maxabatu fi llah ee rasuulka la caabudi maayo isaga laakiin ilaahay dartii iyo amarkayna amray anu jeclaano baa lagu raacaya soma marka waxa weeyaan waxaasoo dhan oo maqu adduunka yaallana waxaa la rabaa maxabbadda ilaahay iyo maxabbadda rasuulku inay ka hormarto ayaa la doonaya ad waxba ka hormaraysa lagaa rabaa fa jinsu lmaxabbati takunu lilahi wa lirasuuli marka waxyaabaha qaarkood waxyaabo cibaadaadka xuquuqaha marka laga hadlayo xuquuq mushtarak ah ayaa jirta iyo xuquuq ilaahay keligii iska leeyahay oon wax kaa lagu lamaanayn karo markaa halkan wuxuu taxayaa xuquuqaha mushtaragga wixii noqon kara iyo wixii uu ilaahay la gooni noqon karo oo aan cid kale loo raaci karin fajinsu lmaxaba maxabada jinsigeedu takuunu lilaahi walirasuulih alle iyo rasuulkiisay u ahaataa ka aacati bay kuula mid tahay hoggaansanka fa ina aacata aacadii lilahi allay u sugan tahay walirasuuli rasuulkiisa u tahay walirdaau raalli ahaansho lilaahi allay u sugan tahay iyo walirasuuli rasuulkiisa waa udkuuntay raaligelintuma allahna uu leeyahay rasuulkuna uu leeyahay se ilahay qur'aankiisa ku leey wallahu warasuuluhu axaqu an yurduuhu in kaanuu mu'miniin oo markii nimankii munaafiqiintaa ah, ay waxoogaa eh, cudur daaranayeen yaxrifuuna lakum liyurduukum waxay idin dhaaran idin raaligeliyaan ase maxaa ya wallahu warasuuluhu axaqu an yurduuhu alla ya rasuulkiisa ayaa mudan an yurduuhu inay raali geliyaan oo yurduuhu waa la ifraadiyey yurduuhu waa la ifraadiyey dee alla rasuulkiisana waa la soo sheegay marka in la yihahdo uun waa laba jumlo oo jumlada dambe khabarkeeda ayaa kutusinaysa kakale inuu jiro dilaalada khabarkaa dambea kutusinaysa inuu kakale jiro maxaanuu iska qadaran yahay sida marka ay naxnu bima cindana وأnta bma عindaka raadin والra'yu مkhtalif naحnu bima indana وأnta bima عindaka raadin والra'yu مkhtalif marka dee naحnu raaduuna bima عindana وأnta raadi bima عindaka allahu axaqu allahu axaqu an yurduuh ba marka mesha kuqadaradi warasuulu de kadalik axaqu an yurduuh macnahaas adugu u dhowinay marka inay ilaahay raaligeliyaan iyo rasuulkiisa ay raaligeliyaan baa markaa taasaa xaq mudan in kaanuu mumin hadday marka meesha maxaa la siiyey alirdaa raali raali ahaanshahaas allahna wuu leey waa xukum mushtaraka rasuulkuna waa leeyahy waliitaau lilahi wabixinta waxbixintuuna lilahina wa usugnaatay wa rasul usugnaatay walow anahum raduu maa aataahum allah warasuuluh hadday ku raali ahaan lahayn wixii aataahum allahu alla uu la oo sharciga iyo warasuuluhu fakaana khayra lahu wa ama alcibaadatu wamaa yunaasibuhaa cibaadada iyo waxa naasiba oo min atawakuli ah waalkhawfi cabsidii ah iyo wanaxwi dalik falaa takunu ila lilahi waxda allahuma iskale marka xuquuqda mushtaragga waa meelaha maxabadii daacada aliitaa wax bixin oo maarata dee sharcigii uu la imanayey iyo wixi markaa gacanta ku hayay rasuulku iyo ilaahay dee xaq mushtara lafdi mushtaraka ayaa ka dhexeynaya meel kala duwaanayna ama alcibaadatu iyo wamaa yunaasibuhaa waxaa naasaba naasibaya oo min atawakuli tala saarasha ah wاlkhawfi wanaxwi dalik falaa takunu ila lilahi waxda markaa tala saarashta allahum baa iska leh rasuulku shaqa kuma leh cid kasto haysa warkeeda reeb alkhawfu cabsi ya yaa iska leh allah baa iska leh khawf اlcibaada oobka abiiciga iska caadi bahal aad ka baqdo iyo libaax kugu soo booda ka cararta iyo xabad lagugu bajiy ad ka baqda iyo waa khawf abiici ah laakiin khawfka cibaada allahumba iskale kama qaala tacala sala uu qul yaa ahla kitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaayin bayna wa baynakum ahlukitaaba ukaala eray inoo dhexeeya annagayna oo muxuu yahay an laa nacbuda ila allah walaa nushrik bihi shay-an walaa yatakida bacduna bacdan yani ilahayna inaan u shariik yeelin walaa yatakada bacduna barka yeelan bacd marka kale arbaaba min duuni illaah alla sukadii aynaan rabbiyaal ka dhigan fain tawallow hadday jeestaan faquuluu waxaatan ishhaduu biannaa muslimuun markaad kaca inaanu muslimiinna waqaala tacaala walow annahum raduu maa aataahum allah hadday ku raalli ahaan wax ilaahay siiyey oo rasuulu ay yidhahdaan xasbuna allaahu allah ayaa nugu filan sayu'tiina allahu min fadli warasuulu ina ilahi raajiun lakaana khayr lahum فاlإitaaء لilah وlirasuul siinta allahna waale waa xuquuqda muشhtaraka ah rasuulkuna waale ka qowlihi tacaalى وmaa aataakum الrasuulu wuxuu idin siiye idinla yimi fakhuduuhu qaata وma nahaakum xudka reebayna canhu fantaw ka reebsoonaada وأma اlxasbu wa huwa اlkaafi waa ku finlaanshaha fahuwa اllahu waxda fahuwa lilahi waxda allah baa iskale kama qaala tacaalى aladiina qaala lahum الnaas ina الnaasa qad jamacuu lakum aladiina qaala lahum kuwa loo yidhi annaas dadku ay yidhaahdeen in naas qad jamacuu lakum markaa dee waa kuwa aladiina istajaabuu aladiina kuwi way kuwa ajiibaya dee ilahay rasuulkiisa maqlay qaala lahum الnaasu dadku ay u yidhaahdeen ina الnaasa qad jamacuu lakum dadkii waa idiin soo ururay waa maalinta uxud oo warka loo keeno la yidhi waa soo noqdeen nimankii gaaladaha waa ki dhaqaajiye xamraa asad ee ku uriyey ciidanka rasuulku imanka daba carareen fakshawhum baa fazaadahum fazaadahum wuxuu kordhiyey markaa hadalkaa loo sheegay iimaanan buu kordhiyey wa waxay yidhahdeen xasbuna allahu wa nicma wakiil xasbunaa kaafigayga nagu filani allahu alla weeye wa nicma alwakiilu cidla tala saartana allah ya markaa xasbigu kama dhexeeyo rasuulka iyo iyo ilaahay subxana wa taala cid kale meesha waa ka saar marka xasbigu waa kaafiga allahba iskale wa qaala tacaala yaa ayuha الnaasu xasbuka allahu wman itabacaka min almuminiin ya ayuha nabiyu dhe yaa ayuha nabiyu yaa nebigiiyow waa nabiy llahi xasbuka allahu allah ayaa kugu filan waman axadna isagaa ku filan itabacaka ku raaco min almuminiin muminiinta kala marka waxa weeyaan tafsiirka saxe waa caynkaas oo wamanta in lagu cadfo kaafu khiaabka xasbuka wa xasbu man itabacaka xasbuka kaafigaagu allah weeye wa xasbu man itabacakana allah waa ku filan waban soo maha aya xasbuka zaydan xasbuka zaydan wa dirham dirhamun xasbuka wa zaydan dirhamun ya socan kama adiya zayd ba hal dirham baa ku filan faxasbuka wadaxaaka muxuu yidhi bisayf lmuhanadi adiyo daxaaka waa ku bilan sayf lmuhana sayf lmuhanadi sayf lmuhanadu marka waxa weeyaan macnaa insaan layaa sax tafsiirka way tafsirka saxay xasbuka wuuna sii macno wuxuu hi ay xasbuka kaafiga iyo wa xasbu man itabacaka ciddii ku raacday kaafigeeduba oo min almuumina ka midna allah weeyi adiyo dadka ku raacayba allah baa kuu filan waman danna qofka maleeya ana almacnaa macnuhu inuu yahay xasbuka allaahu alla ayaa kugu filan wlmuminiina baa kugu filan oo macahu rasuul alle la jirta baa kugu filan qofka saa maleeya faqad faqad faqad halaa dheh halaa halaطan faaxishan qofkaas wuxuu gafay gaf aad u weyn buu gafay kamaa basadnaahu fii gayri hada almawdic saynu ku caddaynay buu yihi booskan miyaan ahayn oo waxaa ka mida ah kitaabka minhaaj sunna ayuu kaga hadlay oo uu fasiray ina xasbuka ina allaha macnaahu ana allaha xasbuk wa xasbu man itabacaka min almu'miniin fahuwa waxaduu kaafiika isaga kuu furan subarat macnahaasaa marka mufasiriintu ay mareen muctamedka ibnu kaiir oo kale fii hadi alaaya can shacbi isagoo ka guurinaya wuxuu le xasbuka wa xasbu man shahida macaka ya isaga ku filan weeyaan marka macnahaasa wuxuu yahay macnaha saxa ah oo meesha wuxuu ka duwayaa in cid kale kufilaanshaha makhluuq kaloo bani aadamihi inuu meesha iman karo waa cibaada markaa xasbi kaafi qaala tacaala alaysa allahu bikaafin cabda alaysa allahu alla miyaanu ahayn bikaafin mid ku filan cabdahu addoonkiisa mid ku filan miyaanu oga filay marka alla addoonkiisa waa ku filan yahay cid kaloo markaa ka qayb qaadato meesha soo gasha lama rabo biladiina min duuni intaa kujuuji bilahi tawfiiq